بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله maxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhari raximah اllah baabu tajaarubi waxaa jirta inaan dalabnay bacd alikhwa cabdiraxmaan baa soo qoray kan ah kalena uu soo qoray isagana awey <clears throat> wuxuu ahaa xuseen sheekh xuseen iyo sheekh abdiraxmaan way soo qareen abyaadii waxaan dalabnay muxuu ahaa yaa sheegi kara maxaan dalabnay dacufa daalib walmadluub miya <laughs> ya qataada ibn ibnu nban nucmaan wiilkiisii markii uu ka hadlayay aabihiis oo ilaahay isha u celiyay bibarakati nabiy sala allah alay wasalam <clears throat> soo saamehen marka maalintii uxud bay dhacday marka wuxuu leeyahay fasaqadataa labada indhoodba riwaayada hadda labada indhood bu ka dhigaya riwaayada daara qudni saqadataa laakiin sida badan waxayaan jirtay hal hal hal bay ahaan jirtay taasaana riwaayada hore ee jaabir <clears throat> usiibat caynahu yowma uxudin xataa saalat calaa khadihi usiiba caynahu hal ilbaheed usiibat caynahu yowma uxudin xataa saalat calaa khadihi faradaha rasul lah sal slam makaanaha fakanat axsana caynayhi waaad yani ti axad manaha min alxida kanat laa tarmudu laa tarmadu ida ramadat اlأkra hal ayn hal il way sax lama wafada waladuhu calى cumar ibn cabdilcaziz qaala lahu man anta cumar bin cabdilcaziz baa ku yihi faqaala lahu murtajila ana bn ladi saalat calى khadi caynihi ana bnu ladi saalat calى اlkhadi caynuhu farudat bikafi اlmuصطafى axsana الradي facaadat kama kanat liأwali amriha fayaa xusnahaa cayna wayaa xusnu maadi maa khadi wayaa xusnu maa khadi faqala cumar bn cabdilcaziz cinda dalik tilka almakaaribu laa qubcaana min labanin shayban bimaa-in shiiba bimaa-in bacdu abwaala uma wasalahu faaxsana jaa-isat radia allahu canhu way dhib male muxuu leeyahay falam ajid isma libni wiilka magaciisa ma helin buu leeyahay magaca wiilka ya wiilkiisa xuseen baa soo qoraan malaynayaa cali mase calaa wey ya lamaa wafada waladuhu ayib haddana wiilka baan isku diraa marka ujeedada waan gaaray ninkii isha uu kasoo dhacay saxaabiga ahaa ee nabiga alayh salaam ugu celiyey magaciis muxuu ahaa qataada bnu nucmaan radia allahu canhu ardaa <clears throat> baaraka allahu fiikum bismi illahi raxmaan raxiim baabu tajaarubi jamcu tajruba tajaarubtii buu ku saabsan yahay qofka inuu yeesho khibrad iyo tajribad uu ku garan karo waxyaalaha uu soo maray ee hadda ka hor uu ku simbirooxoda xunxunkaa deena uu ka leexan karo mar kale suna ugu dhicin sheekh xasan maxaa u dhahaa experience miya ya experience <clears throat> ingiriiska wa iyo khibrad tajriba atajaarub qofka wax soo maray dhacdooyin badan soo maray ninkii waddan burburay oo qabyaalada ay burburisay oo laga qaxay oo intii acizatu ahliha adilla ay noqdeen ninkii soo arkay hal yalcabu binaarin maratan ukhra dab muu ku ciyaari mar dambe iyo qabiil iyo buun qabiil myafufi ya buun qabiil mugaraaci caasimado waaweyn oo dumay oo fawdo iyo fasaad iyo qabiil la dumay oo dadkii madaxda ahaan jiray ay dhulka ku dhaceen oo maalqabeenka dhulka ku dhacay gabadhihii sharafta lahaa ee weligood loo soo dhawaanin dhibaato badan iyo ay gaadhay ninkaasaa wuxuu garan karaa waxaa la yihahda ree hebel baa kuwan iyo ree hebel baa kuwan iyo ree hebel ree hebel ha u kacaan iyo ree hebel ha iska difaacaan iyo hubal loo samaysto dhibka uu leeyahay waa tajriba <clears throat> tajriba weeyaan ayb qala xadathana farwat bn abi almaqra <clears throat> qala xadathana cali bn musr an hishaam bn curwata can abi qaal kuntu jaalisan buu leeyahay waxaan ahaa kii fadhiyaa cinda mucaawiya mucaawiyat bn abi sufyaan ibnu skr abu sufyaan sakr faxadatha nafsah mucaawiya wuxuu ahaa amiiru lmuuminiin madaxweynihii ummadda muslimiinta meel ay joogaanba xilligiisii ayuu ahaa ilaa labaatan sano ayuu amiir ahaa labaatan sanona amiir wuxuu ahaa madaxdii ka horreysay iyo khulafadii ka horreysay cuhmaan binu cafaan afartan sano dad maamulayay mucaawiya bin abi sufyan radi allahu canhu marka wuxuu leeyahay ninkan la yihaahdo curwa kuntu jaalisan cinda mucaawiya faxadatha nafsah naftiisi buu yar sheekaystay umuuro waaweyn oo culus baa kor saaran maarayntii mujtamaca iyo ummadda iyo waxqabadkooda iyo culeysyihi o dhan buu ka fikirayaa isagoo oo waxaa la arkay sheekeysanaya hadlaya uma intabaha markaasuu baraarugay wuxuu ku baraarugay in la ag joogaba dad inay ag fadhiyaan umamin damba ku baraarugay faqaala markaasu wuxuu yihi laa xilma ilaa tajriba yuciiduha halaatha saddex jeer bu ku celiyey xilmi ma jiro ata'ani watarayud watathabut in wax la sugto la tartiibsado si degan wax loo fiiriyo si degan wax loo maamilo laguma helo ilaa tajriba tajriba un lagu helaa yuciiduhaa waa ku celceliya halaa saddex jeer <clears throat> riwaayo kale waxay ahayd laa xaliima ilaa duu tajraba laa xaliima ilaa duu tajriba qof tajriba u saaxiiba oo wax soo maray oo xaalado badan uu soo arkay un waxay dhahaan waxyaalaha qisaska iyo xaaladaha iyo taariikhdu ayadaa isa soo celcelisa ataariikhu yacuudu nafsa way dhahan wixii dhacay waa hore isla isagii oo kalaha kugu soo noqon noocuu ahaaba marka haddii waagii hore cafraay kugu dhacday zalla kugu dhacday simbiraxo kugu dhacday wax si kaa noqdeen haddaad marka ku baraarweysaa qofkii shalayta marka hor boodi jiray ama simiraxo ku dhici jiray ama cafaraad ay ku dhici jireen maanta waaba isagii oo warka daaya leh isagii oo fiirsanaayo isagoo ka dhowrsanayo isagoo ka boodaayo wixii god ah ee loo sameeyey loo maleegay laa xilma ay laa xaliima ila di tajriba xilmigan marka laba qayb u qaybsamaayo alxilm almuktasab waalxilm almawhuub labadaas u qaybsamaa qof baa ilaahay wuxuu ku abuuray dulqaad iyo deganaan iyo fiirsi ilaahay uu u hibeeyeyba oo dhil duufkaba ku badneyn midna waxaa weeyaan waa kufaadhacay laakiinse kadib waa soo waa soo miirsaday falaqnimaduu soo maray fudeedkuu soo maray kadac kadegi wuu soo maray wixii oo dhan buu intii daraasa unoqotay oo meel ku aruursaday ayay waxay u noqotay markii dambe nin ku cibro qaata buu noqday ku cibro qaata ayuu noqday qofka marka saaxibulcafaraat baa la yidhahdaayo waa qof markaa wixii ka dhaca ee hal mar ama laba mar ka dhaca waa loo dhaafayaa aqiiluu dhawil hay-aati catharaati baa soo aroortay dadka odayaasha khiyaarta sharafta leh wixii mar un ka dhaca tijaabo la-aan iyo tajriba la-aan ooga dhaca iskaga cafiya iskaga cafiya ila alxuduud waxaan xuduud ka ahayn xadiidku saxiix mawquuf weeyaan oo waa mucaawiya radia allahu canhu mawquufku yahay qaala alimaam اlbukhaari xadathana saciid bnu cufayri qaala xadathana yaxya bnu ayub can ibni zaxr can abi lhaytham can abi saciidin alkhudriy qaala laa xaliima ilaa duu cathra xaliim iyo saaxibu xilmi deganaan iyo dhowrsanaan iyo fiirsasho leh ma laha ilaa duu cathra qof simbiraxa u saaxiiba oo ku caankufay turaanturooday qofkaa unbaa kadib deena ka faa'idaysta qofka caqli la hadli muminka ninka muminka nabiga alay slam muxuu yh lagama qanin laba jeer laba jeer good lagama qanin walaa xakiima xakiimna ma aha wax walba meeshii lagu talagalay mariya ilaa duu tajriba qof tijaabo u saaxiiba oo wax soo tijaabiyey oo wax soo maray oo wax tajribeeyey oo xaalado soo arkay marka qofka asagana xakiim buu noqono waa ka fiirsanaya shalay meeshi uu ka yar raxaysmay maanta waa wa waa iska fiirinaya daciifu lisnaad wey xadiidku abd ninka la yihaahdo waxaa ku jira sanadkiisa abulhaytham abulhaytham baa ku jira qaala xadathana qutayba bnu saciidin qala xadathana ibnu wahbin an camr ibn xariثi an daraaj ibnu samcaan can abilhaytham labadoodaba daciif wey daraaj iyo abilhaytham can abi saciidin alqudriy can nabi sal slam mithlah xadiidka hore oo kale wey oo islamid mid markaa is aruuriyana arrimahan ayaga waxaa weeye asal ama hadal la qaadan karo wey baabun wuxuu ku saabsan yahay man acama akhan lahu ninkii quudiya akhan lahu walaalkiis fililaahi ilaahay dartiis oo walaal u ahaa walaalkaa ninkii quudiya oo waxa markaa uu u baahan yahay oo cunto iyo cabid iyo noolal ah wax ka siiya qala xadathana sulayman aburabic qala xadathana jariir ibnu cabdilxamidin can laythin layth bin abi sulaym baa la dhahayo layth bin abi sulaym isaguna waa dadka dacfiga lagu yaqaano can muxamed ibnu nashrin muxamed ibnu nashr alhamadani alkufi muadinu abi xaniifa la dhahaa abu xaniifata nucmaan muadinkiisi wey masaajidkiisa ka adaabi jiray an maxamed ibn anafiy uh, alxanafiya maxamed bn cali bin abi aalib wey xanafiyadu waa hooyadiis hooyadii wey isaga maxamed bin cali bin abi aalib baa dhaha xanafiya maxaa loogu magacaabay waxay ahayd qabiilkii bani xaniifa somo an caliyi bin abi aalib aabihim ka warinaya qaala cali wuxuu yihi laan ajmaca inaan kulmiyo nafaran koox min ikhwaani walaalahayga muslimiinta kamida ah. calaa saacin hal suus ah aw saacayna laba suus oo min dacaamin raashin oon u kariyay inaan ku kulmiyo oon iskugu yeedho oon dhex dhigo yaa axabu ilaya aan ka jeclahay min an akhruja inaan u baxo ilaa suuqikum xagga suuqiina oo fa uctiqa raqabatan addoon aan xoreeyo inaan ta suuqa taga addoomaha la gadayo intaan qabta mid aan xoreeyo waxaan ka jeclahay buu yidhi anoo koox muslimiin ah oo gaajaysan xogow raashina siiya daciif lisnaad wa xadiidka baabun xilfu ljaahiliya jaahiliyada qabla alislaam iyo qabla albictha intaan nabiga lasoo saarin calayhi salaatu wasalaam dhaqankii xumaa ee jiray ee wax markaasi cilmi iyo aqoon iyo macrifo ah, oo dadka ku socdeen ma jirin jahli baa lagu socday iyo habatulhamag ayaa lagu socday mugdi baa lagu socday xilligaasaa jaahiliya la dhahaa <clears throat> qaala xada marka hadda xilli wixii ka dambeeyey qofku jaahil waa noqon karaa shaksi ama laakin jaahiliya lama camimi karo ummad jaahiliya kusugan baan nahay jaahiliyan kusugan nahay lama dhihi karo hadda ummadan muxamadiyada ee nabiga sala allah alay wasalam say jaahiliya unoqonayaan waxay ku jiraan daaifa daaifa mansuura laa yaduru man khalafa walaa man khadalahu wixii nabiga alayh salaam bishaaradiisa ay ku jirta uu yiri tobankii boqolkii sanaba <clears throat> wuxuu ilaahay soo saarayaa man yujadidu diina hadi lumma ummadan diinteeda qof cusboonaysiiya ayuu ilahay usoo saarayaa xataa yaati amrullah amarki ilah ilaa ka imaado xilligii muminiinta la qaadayay ilaa laga gaaro marka jahiliya laguma tilmaami karo ah jahiliya laguma tilmaami karo kuwa islaamka takfiriye ee gaaleeya kuwaasaa waxay u arkaan inay jaahiliye kusugan yihiin qala xadathana cabdالlah bn mحamed bn ibrahim qala xadathana ibn culay ismaaعil an cabdiلرaحman ibn isxaaq an الzuhri an mحamed bn jubayr ibn mطcim can abi abihiis oo jubayr bn mطcim ah maxamed ibn jubayr ibn mطcim jubayr ibn mطcim alcadawi waxaa ujeedaa anf annawfali annawfali an abihi abihi bu ka wariyey abihi jubayr bin nm weriye radia allahu canhu waa saxaabi soo ma aywa suurat duur am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun aayadahaas markii la akrinayay waa kii isagoo madiine imaaday dadkii lasoo qafaashay qaswatu beder toddobaatanka ahaa ayuu daba socday de nin walba ninkiisaa furtaa la yihi markaasaa maka laga yimid wuxuu la furanayo dadkii usaarada ee lasoo qafaashay marka nabigoo maqrib ku jira salaad maqrib oo suuratu duur akrinaya oo aayadahaas akrinaya yuu dhegeystay markaasa wuxuu yihi kaada qalbii an yatiir qalbigayga wuxuu ku sigtay inuu buubaba aayadahaas yani eh, ma dhici karto qofku inuu asaga is abuuray khaaliqna ma aha khaaliq la-aanna asaga isma abuuri karo marka halkii baa tawxiidkii iyo iimaanku ka bilowday aabihiisna muطcam binu cadi baa la dhihi jiray mucam mucim eh, ibnu cadiy ayaa la dhihi jir ah, annowfari isaguna qisuu lahaayo waa nabiga sala allahu aleyh wasalam soo dhaweeyey markii maka laga saaray oo bareer daciifna ay soo ay diideen waakii soo dhaweeyey isaga iyo wiilashiisa nabiga aleyhi salaatu wasalaam oo uu yihi aniga waxaad ku jirtaa maganteeda ku jirtaa nabigana alayhi salaam abaal buu ahayn jirayo waa kii qaswatu beder dhihi jiray hadduu noolaan lahaa oo kuwan toddobaatanka isii daa u dhihi laha waan usii deyni laha bu yiri rasuulka sala allah alay wasalam laakiin maata qabla bader beder ka hor buu dhintay can cabdiraxmaan ibni cawfin cabdiraxmaan bn cawf zuhri ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam qaal shahidtu waxaan xaadiray buu nabigu yihi maca cumuumatii adeeraday macooda xilfa almutayabiina xilfigii iyo gaashaanbuursigii iyo isku dhaarashadii lagu magacaabay almutayibiin ha kuwii la dhiibeeyey la udgooneeyey famaa uxibu ma jeceli an ankuhahu inaan buriyo xilfigaa iyo dhaartaa iyo ballantaasi wa ana lii walow ana lii haba ii sugnaado haliigu bedelo xumra nacami xumrun nacami nicmooleyda teeda guduudan xumr geela guduudan baa loo jeedaa geela carabta aad u jecleed weeyaan midabkaa haba liigu bedele famaa uxub ma jeclaan inaan buriyo xilfigaas iyo dhaarta iyo ballanta adeeraday markaan lid fadhinay ballantii la galay inaan buriyo walow haliigu bedelo ilaa li aniga xumra nacam nicmooleyda middeeda guduudan Ah, xumur badaysa waad goday waad reebaysaa miimka xumur ma dhahis jamcu xamiir bay kaa noqon dabeer bay noqon ad xumur dha tiraahdo tan waa waxaa weye xumrun guduudkii weeyaan ayib muxuu ahaa marka xilf lmuayibiin xilf lfuduulna waa la dhahaa xilf lmuayibiinna waa la dhahaa muayibiin waxaa lagu magacaabay waxaa laiskugu tegay waxaa isku tegay banu hashim iyo bani zuhra iyo bani taym bani taym ninka saxaabiga ka dhashay ke ahaa ee ahaa abubakr sidiq radi allahu canhu saddexdaa qabiil baa waxay iskuu tageen fi beyti cabdullahi bin judcaan guriga cabdullahi bni judcaan bay iskuu tageen markii magaalada maka almukarama dad badan lagu dulmiyey oo ah meel loo soo xajin jiray oo milata ibraahima xaniif lagu soo xajin jiray oo carabtu ay imaan jirtay oo meel walba yaman iyo dhul kasta laga imaan jiray markaa dad badan baa la dulmin jiray oo dad waxaa joogay markaa burcada oo dadka uxoog sheegta oo xoolaha ka reebta oo dhibaato u geysta qofka isagoo marka xoolana laga reebtay dhabaata loo geysta ooyaya kacbada dawaafi cabaadi ayaa la arki jiray markii dambe odayaal ba waxay dheheen war sidan nama keento dadkan in sidan loo galo oo la dulmiyo oo magaaladii maka mukarama xaramkii aaminka kacbadii dhibkaasi maalin walbana laga tago musiiba nagu soo degi halkaasaa laiskugu tegay marka banu hashim iyo banu zuhra iyo banu taym beytu man beyt cabdullahi binu judcan baa laiskugu tegay markaasa waxaa lasoo qaatay xeedho barafuun baa laga buuxiyey barafun barafunka awel wuxuu ohan jiray wax burcadoo kalea wax burcadoo kale oo madaxa la marsado oo waa ka dhihi jirtay kuntu udayib rasul lah sal slam calaa mafaariqihi fakanii araa wabisa wabisahu wabisa dib cadinkiis inaan arkaad moodaysaa bay dhihi jirtay madaxa marin jirtay waa burcad ahaan halkii baa lagu guray markaasay deena gacmaha wada geliyeen waa ballantii baa la adkeynaya markii dagaal iyo colaad ay rabaanna maxay samayn jireen xeelo dhiig ah dhiig ah iyo gacanta gelin jireen marka dagaal la rabo waay maanta waxay geliyeen xeero oo mxuah udgoon iyo diib ah oo burcada iyo gacanta gashadeen in aan qof madluum ah oo laga gardaran yahay uuna magaalada ka bixin oon u gargaaro ha ilaa maaragtay aan garga u gargaaro oo aan badbaadino yaana ka tegin bay dheheen oon ka reebno wixii maaratay dulminayo o dhibaato uhaya maa balla baxrun suufa bay dheheen maa balla baxrun suufa bad intay qoyso suuf suuf soo maarata wax yar wey biyo yar baa qoyni marka intay biyo badeed ay baaqi tahay wey mabala maballa baxrun suufa marka tiiba heshiis ku galeen nabiga alayh salam isagoo dhalinyaro ah ayuu ka qayb galay oo la joogay sala allahu aleh wasalam wixii wanaag ah ilaahay baa ku hanuuniyey kacbada dhisideedii buu ka qayb gashay ka qayb qalay asad waa kii qaaday wixii wanaagaho reerkooda iyo tolkooda ay ka hadlaayeen waa ka qayb geli jiray markay sakraan iyo muleefnimo iyo khamro ay dhex galaanna banaanku ka istaagi jiray asnaamta markay caabudayaan banaanka waxay gowracayaan ilahay keyrka gowracayaan kuma jirin sala allahu aleyh waalih wasalam rajul adabahu allah waxsana taadiiba ilaahay baa subxaana watacala edabtiisa hagaajiyey muxamedun sala allahu aleyh waalih wasalam marka tiibuu nabiga alayh salam bacda albictha wa bacda nubuwa risaala nabinimada kadib ayuu nabiga alayh salaam dib u tacliiqinaya wuxuu leeyahay waxaan ka qayb galay shir noocaas oo adeeraday ay galeen maanta haddii la yidhaahdo wax kasta lagugu bedelo inaan buriyo oon ka baxo kama baxeen buu yiri dadka meesha fadhiya gaalay ahaayeen ballanta qaadanaya laakiin maxay ka hadlayeen wax wanaagsan wax wanaagsan madluum loo gargaaro iyo in laga ilaaliyo xaramka iyo baytullahi iyo dhulkan gardarada iyo dulmiga iyo mxuu ahaa ah, xoog sheegashada dadka in laga ilaaliyo tiibuu marka nabiga aleyh isalaatu wasalaam ishaadiraya oo ammaanaya oo xoojinaya sala allahu aleyh waalih wasalam dadka marka wixii wanaag ay sameeyaan waa laga qayb qaadan gaalaba ha gaalaba ha aadaaneen hadday gaalo dhahaan magaaladan amnigeediiy nabadireedeeda aan ka tashano waa lagala tashan maxaa yeele waa waa wax wanaagsan waay waa wax fiican waay wadooyinkaan hagaajinna waa laga qayb qaadan wasakda aan zuulino magaalada aan nadiif ka dhigin hadday soo bandhigaan gaal wey muxuu sheegi dhihi mayna ka qayb qaadanayna ah, hadday ay dhahaan biyo aantana maanta alola lagu qaraya ya mukaafaxata adama walcadash ayaa laga hortegaya hadday dhahaan ahlan wasahlan waa lasoo dhaweyni soo saa ma walasoo dhaweynaya laakin waaa ma jirto hadda waa arti aha wax kastaba hadda dhibaato badan aad u fara badan baa iska jirta waxaan macno lahayn oo qiimo lahaynna maanta o dhan seminaaro iyo shirar iyo dhaqaalo badanoo lagu bixiyo ayaa lagu bixinaya daroogadii baana magaaladii iyo caruurtaanadi lagu baabiinaya ayib ashaahid waxa weeyaan xilfiga iyo isgaashaanbuursiga iyo isku dhaarashada iyo ballangalka hadduu yahay wax wanaagsan waa la oofin wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha waay lama burin karo baablikhaa walaaleyntiibuu ku saabsan yahay dadka in la walaaleeyo oo si gaara laba labo saddex saddex koox koox jamac jamaaca magaalo magaalo loo midoobo oo tacaawun cala albiri wataqwa khayr iyo wanaag laisku kaalmaysto sharna laga hortago xadathana musa bn ismaaciil qaal xadathana xamaad bn slm can thaabit an anas qaal aakha nabiyu sala اllahu alيh wasalam baa wuxuu walaaleeyey bayna ibni mascuudin cabdullahi bnu mascuud iyo wzubayr zubayr bnu cawaam labaduba waa muhaajiriin cabdullahi bn mascuud iyo zubayr ibnu cawam labada muhaajiriin wey marka muahaad baa jirtay laba muahaad laba walaaleyn nabiga aleyh الsalaatu wasalaam been muhaajiriin bu walaaleyey muhaajiriin buu laba labo iyo isku aadiyey nabiga sala la alay slam ina tacaawanu cala alkhayr wanaagga say isku kaalmaystaan markaasuu markuu laba labo hebel hebel walaalka hebel walaalka hebel cali baa soo haray radia allahu canhu markaasuu cali iska ooyey oo yiri waa ooyey maxaad u ooyeysaa dadki dhan walaal ba u samaysa ana walaaligi maadan samaynin ana akhuuka bu nabi alay salam anta aki anaad walaalkii tahay ayib markaasu haddana nabiga alay slam markuu madiina tegay muhaajiriin iyo ansaar haddana walaaleeyey qof kasta oo muhaajira oo dadkii gurabada ahaa ah dhulkoodii iyo magaaladoodii iyo wadankoodii calalahay qabeen bay kala imaadeen bes marabay ku duuban yihiin waxay wataan male maal ma wataan xoola dhul wax dhulkas kastageen marka gurbadaasi inay ka hoos noolaadaan magaalada madiina niman beerahoodii iyo deegaankoodii iyo dhulkoodii haysta oo deegaan ah iyo dad maaragtay qaxooti aho waxla la-aana ah, inay isla jaan qaadaan oo hadaf mucayan oo midaysan ay wada galaan oo midkana uu baahnaado midkana uu xoolay iyo dhaqaalo haysto ukhuwada iyo walaalnimada iyo wax isla qabsiga way ka hor imaanaysaa in markaa dowlad midaysan la wada dhiso oo naf iyo maalba laisku huro oo garab laisku noqdo laistacaawuno ayaa marka dhalanaya waa nabiga caleyh isalaatu wasalaam khadawaadkii uu qaaday ee magaalada madiine markuu galay uu sameeyey bay kamid ahayd in muhaajiriin ansaar la walaaleeyo cahdi iyo heshiis ay galaan maxaa soo haray yahuudi madiina deganeen heshiis lala galo oo la qaato difaac mushtarag difaac mushtarag in magaaladan la wada difaaco amnigu dadkao dhan bu udhexeeya nabiga alayh salaam iyo yahuudi deganeed heshiis waxay galeen in magaaladan haddii cadow kor kaso kaga imaado in la wada difaaco qoladay ka baxdana ayagaa gardaran waad ogtihin marka bani qurayda maxay ku dhamaadeen bani qurayda nimankii dhihi jiray waxay uheliyeen kufaaru quraysh kufaaru quraish oo soo duushay marka cahdigii bay ka baxeen khayaamo qaran bay galeen waa la gawracay marka khiyaamo garan bay ku dhaceen khiyaamo qaran ninka ku dhacana waa la gawracaya saasaa nimankaasi loo gawracay kadalika bani qaynuqaac iska dhaaf cadow kalea banaanka ee saxaabadii iyo cirdigii iyo dhowrsanaantii gabdhihii muslimaadkii bay meel kaga dheceen iyaguna suuqa ayagana la dhigay ayagana suuqaa la dhigay banu nadiir khiyaamo qaranti ugu weyneed bay galeen nabi maxamed inay dilaan ayay damceen sala allah aleyh wasalam fa faajlaahum sala allah aleyh wasalam magaalado dhan buu ka reebay nin walba wuxuu qaadan karo xoogiisa ha ku qaato qaatali wuxuu qaadan karo qof walbaba maxaad qaadi kartaa guri dhan oo buuxa iyo alaab dhan iyo dahab iyo beero iyo dhul maxaad qaadi kartaa marka ayaga oo qaxooti ah ayay holeeleen waxaasoo dhan waxaa weeyaan cadaaladii nabiga sala allah alay wasalam iyo ammaanadii nabiga calayh salaam iyo ifaai cahdigii ayaa isagii ku maamulaya intaa in leeg oo looga baxay ballan ma jirto balaa qofki ku xadgudba oo gardarro iyo dhurbaaxo ku sameya nabiga alayh salam maxkamadiisa la soo istaajin jiray saxaabada nabiga sala allah alay wasalam ayaga laakiin ballanta ka bixi jiray qowmun qadar waa nin balanta balanta aada la baxay ahaayeen shaahid waxa weeyaan ummaddu markay midowdo oo daakhilkooda gudahooda ay hagaajiso yay khaarijka iyo waxa kor ka imaanaya ay ka wada hortegi karaan oo wax iska tari karaan <clears throat> ansaar buu marka nabiga alay slam muhaajiriin buu walaaleeyey yaa sheegi kara marka amhila laba qof oo saxaabada oo muhaajir iyo ansaari oo la walaaleeyey ko waxaa mashhuur ahaa cabdiraxmaan bin coof iyo saacad ibn rabiic yaa kale salman bn farisi salmaan farisi iyo ya iyo abu darda iyo abu darda ayaa ah, kale ya abu dalxa iyo salamata bn akwa dadki walaaleeye nabig alayh salam bay kamid ahaayeen ayib saxiix wey xadiidkani qala xadathana mxamed bnu salaam qaala akhbarana ibnu cuyayna sufyaan qaala xadathana caasim ibnu sulayman alaxwal can anas bni malikin qaal xaalafa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu walaaleeyey xaalafo macnaa aakhaa wey xaalafa rasuulu llahi baa walaaleeyey sal slam bayna qurayshin quraysh walansaari ansaar fii daari aniga daarteyda alatii bilmadiina ku taalo markii anas la yihi laa xil fi islam soo nabi mudhin laa xilfa fi lislaam ayaa wuxuu yihi xaalafa rasuulu llahi bayna qurayshin walansaar fi daari aniga daarteeda allatii bilmadiina ku taalay saxiix wey marka daari markuu kuleeyahy anas bnu malik waa wa dambaa dee guryihii iyo daarihii iyo waagaas hore isagoo yar oo toban jir ah iyo nabi madiine galay oo dadka walaaleeyey ma yaro marka wuxuu ahaa abudalxa la nool oo rabiib ah oo hooyadiis umu sulaym gurigeeda jooga ee markii dambe hadee daari iyo gurye iyo dheerkii iyo caradii isagaa markaa la wareegay saas weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay laa xilfu laa xilfa fi lislaam islaamka gudihiisa taxaaluf ma jirto iyo isgaashaanbuursi iyo isku midow iyo isku aruursi ma jirto ah, ayib baabka saasuu baabaystay lafdigaana waa xadiid nabi sala allahu alay wasalam fi saxiixi muslim uu ku sugan yahay xadathana khaalid bn mkhl qal xadathana sulayman bn bilal qal xadathana cabdiraxman bn xaarith an cmr bn shucayb an abihi an jadii qaal jadka waa cabdullahi jalasa nabiyu nabiga alay salam baa wuxuu fadhiistay caamal ah, wuxuu fadhiistay caamal fatxi sanadkii maka la furtay calaa daraji lkacba isla maalmihii weeyaane kacbad kacbatu lmusharafa jaraanjarteeduu ku fadhiistay nabiga alayh salaam yuu yuu ku fadhiistay kacbado jaraanjar lagu fuulay laheyd tii buu ku fadhiistay si mimbar mimbar ahaan buu ka dhigtay si meel kore looga fiiriyo faxamid allah ilahay wuu ku xamdiyey waahna caleyh waa ammaanay uma qaala wuxuu yihi man kaana lahu xilfun ninkii xilfi lahaa fi ljaahiliyati islaamka ka hor oo dad kale dad ay wax ka wada dhexeeyeen qaaraanka wada bixin jireen oo ay quud iyo qaaraan wadaageen ay lahaayeen lam yazidhu xilfigaas iyo iska tirsanaashahaas iyo iskaalmaysigaasi ooma ziyaadinin alislaamu islaamku ilaa shidda adeeg buu ziyaadiyey walaa hijrata hijrada ma jirto bacda alfatxi maka inta la furtay kadib meel kale oo maka looga carari oo looga qaxi ma jirto ogaada maka waa un la difaaci mooyeene maka dambe oo laga qaxi ma jirto a siday lislaam u noqotay ee lagu soo noqday ayay weligeed noqonaysaa ilaa qiyaama saaca saa ha la ogaado inta hadda masanafku keena waxaa weeyaan ma man kana lahu xilfu fi ljahiliyati lam yazid islam ila shida ayib laa xilfa fi lislaam ciwaanka intaasuu ku sheegay intan dambena inuu xilfi jiro fi lislaam ayuu ku adkeynaya marka hadalka intiisa hore turjumada iyo xadiidkan intiisa dambe isma waafaqayaan kaa horena waa nafyi laa xilfa fi lislaam kan dambena maxaa la yihi xilfi kasta oo jaahiliyada dhacay islaamku wuu sii xoojinayaa soo marka ihbaat iyo nafyi waayo soo saama maxaa ugu jamcinayaa horta laa xilfa fi lislaamidaas waa xadiid haabita fi saxiix muslim ku sugan yahay nabigu wuxuu yihi laa xilfa fi waayu saas iskugu xigaa saas isku xigaa laa xilfa fi waayu xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazid lislam ila shida saas iskugu xiga islaamka gudihiisa xilfi ma jirada la anfinayo waxa weeyaan waa xilfigii dulmiga ku dhisnaa alxilf mulaq bilaa muqayad kii mulaq ahaa wey oo qofkan unsur akhaaka daaliman aw madluumati wey fikirkii hore ee jaahiliyada laba tafsir bay leedahay xadidka mogtahay unsur akhaaka daaliman aw madluuman laba macnu leh macna jaahili iyo macna islaami macnaga jaahiliga muxuu yahay ya inaad gardar gar iyo gardarrabaad ku garab istaagto gar iyo gardarraba inaad ku gar istaagto oo hataa qofka uu dulmiyey aada usha lasii dhacdo taasa waxaa wey unsur akhaaka daaliman aw madluuman islaamkii marka si kale uu dhigay oo sax ah fiican hadduu dhaalim yahayna gacanta ka qabo u gargaar wey hadduu dhaalim yahay gacanta ka qabo gargaar bay unoqone hadduu madluum yahayna de ugarab siiy oo ka difaac saas weeyaan marka iyagu middaa hore haysteenoo xilfigooda wuxuu ku dhisnaa aan wada duullo aan qabiil qabiil ogu duullo aan xoolaha soo wada dhacno aan dadka wada dulmino sidana heshiis ku ahaayeen burcadnimo iyo shuftanimo iyo heshiis ku ahaayeen taas way miduu nabiga alay slam yiri laa xilfa fi lislaam laa xilfa fi lislaam ayib maxaa soo haray marka xilfigii nasru madluum madluumka loo gargaari iyo diyaafadii iyo karamkii iyo deeqdii iyo tacaawunkii iskaalmaysigii iyo waxa asaga ahaa ee heshiiska lagu geli jiray kaaway midka uu islaamku xoojinayo ee uu nabigu leeyahy man kana lahu xilm fi ljaahiliya lam yazid lislaamu ila shida taa uu leyahy midaa weeyaan sala allahu aleyh waalih wasalam qaala musanifu raximah llahu tacaala baabu man istamara qofkii roobaysta fii awali lmatari roobka u horeeya ku roobaysta istamdara waxaa loo jeedaa isku dhiga roobkii iyo matarkii roobkii isku dhiga markuu roobka da-ayo marka u horeysa uu soo da-aba qofkii intuu dhabarkiisa marada ka yar faydadeena isku dhiga oo qofka asaga ah sax buu ku taagan yahay bara helay xadathana cabdullahi bn abi aswad qaala xadathana jacfar bnu sulayman can thaabiti can anasin qaala wuxuu yihi asaabanaa maca nabiy nabiga anagoo la joogna calayh salaam waxaa nagu da-ay madarun roob fa xasara nabiyu nabigaa fayday calayhi salaam thawbahu maradiisa canhu can daahirihi can dahrihi iyo garabki garbihiisa iyo dhabarkiisa ayuu maradii ka fayday xataa asaabahu waxaa ku da-ay almadaru roobkii qulnaa markaasaan ku niri lima facalta maxaad u samaysay nabi allah oo roobka iskugu dhigtay qaala wuxuu yihi liannahu madarku iyo roobku xadiidu cahdin waa mid ka cusub birabbii xagga rabbigiis rabbigii xaggiisu waa ka cusub yahay hadda ka yimid fawqu sabci samaawaat buu rabbi jiraa subxaana culuwigaasi ihbaat lculuwi lilahi rabi alcaalamiin sarayn oo ilaahay loo ihbaatiyo ayuu xadiidka tusayaa marka xag allu ka yimid waay xag allu ka yimid oo marka ilaahay baana soo diray waana maaun mubaarak maaun mubaarak wa anzalna min asamaai biyaha barakaysan markaa inuu dhabarka ku da-o oo lagu qabaysto waa fiicanta markaad ku qabaysato marka u horeysa waxaana kaxata ku haysay iyo waxa xanuun oo dhan iyo waxaan dhan waa baaba'aya waa zuulayaan markuu roob ka do isku dhigto waa jabaysaa baaban wuxuu ku saabsan yahay in alghanama arigu barakatun barako wey arigu waa barako ariga xoolaha an dhaqano wey ade eh, eh, idaha iyo riyaha ka kooban xadathana ismaaciil qaala xadathana malik ibn anasin an maxamed bn camr bn xalxala an xumayd bn malik bn khudayb annahu qaala wuxuu yihi kuntu jaalisa maca abi hurayra abi hurayran la fadhiyay radia allahu canhu biardihi dhulkiisa bilcaqiiq ku taalay caqiiq waa waadigaa barakaysanay waadi mubaaraka la yihaahdo dhulxulayfe iyo soo mara madiina halkaa iyo buurta uxud gadaasheedana marka dambe ku daaca kaasa waxaa la dhahaa waadi lcaqiiq baa la dhahaa waa waadi mubaarak dhul buu marka abu hurayre kulahaa waa adduuno wuxuu xaalad soo maraba abu hurayre oo dhibaato iyo baahi iyo gaajo daran soo maraba inuu beero waaweyn ee sandooyin ku yeesho madiina duleedkeeda ayaa haddana yuu u noolaa oo soo gaaray fa ataahu qowmu dad baa u yimid min ahli madiinati reer madiina calaa dawaaba daabada saaran yan wax saaran oo gaadiid saaran oo socda fa waxay dul degeen abu hurayra ayay ku degeen qaala xumayd baa wuxuu leeyahay xumayd binu maalik faqaala abu hurayra wuxuu yidhi idhab xumaydow orod aad ilaa ummi hooyada hooyadii baa weli nool oo saxaabiyad ah oo xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam islaantay islaamnimadoodana qisay laheedoo nabiga calayh salaam yaa u duceeyey abu hurayra markuu codsaday kadib waqul lahaa waxaad ku tiraahdaa inabnaki wiilkaadii yuqri'uki salaam salaam buu kugu akrinaya baari bu ah waan soo marray sooma assalaamu calaykum yaa umah soo marnay ina bnaki wiilkaadii yuqri'uka salaam uu kusoo salaamayey wayaqulu wuxuuna kaa codsanaya adcimi adcimiinaa naquudi shayan wax waxaad hayso cuntaa noosoo dir wixii cuntood hayso nasiyo noosoo dir dad baa ii imaaday qaala fawadacad waxay dejisay halaata aqraas saddex xabo oo kibis ah min shaciirin qabandilin laga sameeyey ayay aalato weel ku dhex riday wa shayan iyo wax yaroo min zayti saliid ah in yaroo zaytuunana waa koosaartay wa min xo cusbaana dhexda u dhigtay fii saxfatin intaa waxay iskugu geysay fii saxfatin xeedho hal weela hal saxana iyo intaa iskugu geysay saddex abo kibisa ah, iyo in yaroo saliid ah in yaroo milaxa cusba ah intaasay intay ku od uge ya walaalkaas sixun wax waa loo siyaa ba sixun wax looma dhaha lakin walaalkaas sixun wax waa loo siyaa si xun wax lama dhah lyidhi laa taxqirana jaaratu jaarataha walow firsani laa taxqirana min almacruufi walow an talqa akhaaka waxa yar sideedaba hayaraysan hayaraysan waxaanaysa bixi qof baaba intaasoo qof gaajaysan cuna sooma oo ku gaaja baxo haddaasaa tirado war intan kulama hagaagi kari waa ceebe qofkii gaajo u dhintay qofkii gaajo u dhintay marka intay haysa duqdu ayay aarta yay dhegtay a fa calaa ra'si madaxaan kusoo qaatay bu waa wax yar madaxaan soo saartay bu yiri faxamaltuhaa ilayhim ayagii baan u keenay falamaa wadactu markaan dejiyay bayna aydiihim hortooda kabara abu hurayra abu hurayra kibaartay allahu akbar ayuu yihi wa qaala alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale aladii ashbacanaa na dharjiyey min alkhubsi kibis bacda an lam yakun dacaamunaa intuuna cuntada aanana ahaanin hadda ka hor ila laswadaan labada madow mooyeene atamru timiri walmaa biyo biyo iyo tamr ninkii nasiib u lahaa abu hurayra waa buweyn jirayba gaashu udhiman jiray marka waa ilahay baa namaad iskale bu waa kibis ilahay wuxuu ku siiyey haddaad alxamdulilah tirada rabbi waa kuu ziyaadiraya subxana wa tacaala ajirna waabaad ka heliba intaad cunto cunto ood sharaab cabto ilahay uu ku siiyey haddaad tirahda alxamdu lilahi aladi adcamanii hada warazaqaniihi min gayri xawlin minii walaa quwa qufira dambahu baa soo arortay dambigiisa qofka la dhaafi cuntadaad cunayso hadaad alxamdulilah tirahdo falam yusib ilqawmu qowmkii maynan cunin min aacaami cuntadii shayan waxba nimankii meesha cuntada loo keenay waxba kamayna cunin maxay u cuni waayeen allahu aclam ah ma abu hureyra u tureen ma gaajaaban haynin waxay ahaataba maynan cunin falama insarafuu markay tageen oo gadoobeen qaala wuxuu yihi abu hurayra yabna aki walaalkii wiilkiisi xumaydkii ardaygiisaa la fadhiyey ayuu la hadlayaa axsin ilaa kanamika arigaada hagaaji duleedka kale ee madiina wey inuu xayn leeyahay arig iyo waxbuu leeyahay markaa axsin ilaa kanamek arigaada ilaasho ha hadayicin wamsax ka tir araqaama diifka canha arigana diifka ka tir raqaamka waxaa la yihahdaa idaha wad artaad mararka qaarkood <coughs> diif dheer ba intuu kasoo daato mararka qaar yar xanuunsadaan duray ku dhaco hargabaystaan yuu diifkii wuxuu isqabanayaa sankii ilaa dhulkii isqaban mararka qaar de markay fadhiyaan diifkii carada carrada soo qaaday ayay wataan ruqaamka asalkeeda waxay ahayd carada iyo dhoobada carada waxaa la dhaha ruqaam la dhahaa ruqaamka waa carada marka carada iyo duufkii kuwa wata ayay wataan ka tir wamsax iraqaama waxaad ka tirtaa tirtaacanaa ariga waaad yani arigaada daaweyso oo ilaasho oo ka warhay wey wa waxaad wanaajisaa muraaxaha daaqa xeradeeda iyo meesha ay exrada u ah xoolaha arigu iyo xoolahoodilba digada iyo meesha ay fadhiyaan in laga gediya ubaahan yihiin waxay ku helayaan caafimaad bay ka heli marka digada laga qaado ama meeshii laga raro meel kale la dejiyo haddana fiican wax badan bay ka helaan dadka xoolaleedaha yaqaana wasalli iskaga tuka fii naaxiyatiha arigaada dhinaciisa ku tuko dhedooda ada xerada hadda ku tukato kaana yusali alayh salatu fi marabid اqanam arigu xeradu ku tukan jiray dhib ma laha fa inahaa arigu min dawaabi اljana jannada daabadaheedi weeyaan xoolaha jannada jooga ee loogu tegi doono wey arigu barakada iyo qiimihiisa fiiri wladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay layuushiku waxaa dhow an yaatiya calaa naas dadka inuu u imaado zamaanun xilli takunu thallatu xayn oo min alqanami ariha waxay noqon axaba ilaa saaxibihaa qofkii lahaa wuxuu ka jeclaani min daari marwaana marwan bin xakam daartiisa marwan oo madiine jooga oo qasrilmelik guri samaystay gurigiisa mar ay ka jecelyihiin dadku ari yar oy leeyihiin ayaa imaan doonta saas wey xadiidkii nabigu fiirinaya alayh salaam yushiku an yakuna yani khayru maali muslimi hanam yarcaa bishacfi ljibaal imaan doonta xilli qofka xoolihiisa wuxuu ugu jecel yahay ay noqoto ari uu ku raaco meelahaas roobka iyo buuraha iyo dooga iyo kuda halkaas yaa imaan doonto nabiga sal allah alay wasalam oo dadku intay fitantii magaalada ku noolaan waayaan oo dhibaato badan ay ka dhacdo baadiye loo cararayo ila baadiyaha markay magaalooyinka ay gubanayaan ay qaxrahayaan dhibaato dhacayso baadiya waa iska nabad baadiyaha iska nabad wey a ah, meesha laiskugu imaado um madfac kusoo dhici oo laiskugu imaan ayib marka xoolahaada marka ka warhay ku agtuko tuko xadiidkii cabdiraxmaan binu sacsaca oo kale wey oo isagana maratay dardaaranka nabiga alay slam uu yihi idaa kunta fii kanamika o fii maashiyatika faadanta farfac sawtak aadaankaada kor u qaado ariga dhexdiisa adoo keligaa arigaada la jooga aadaan dhagaa farda gasho a waad aadaamaysa sidii masaajid adoo joogo kale yaad u aadaami maxaa yeeley aadaankaas ma maqlo jini iyo insi iyo wax maqla ma jirto ilaa makratiba kuu noqon mayo sala allahu aleyh waali wasalam halka markaa baadiyaha yaa raba iskaga aadaama qurucdaada iyo ubadaada waysada iskaga wadato xoolahaada raacato salaadaada aada u aadaanto tukato saxiixul isnaad wey xadiidkan ayb qaala almusanifu raximah llahu tacaala baab xadathana moxamed ibnu yusuf moxamed ibnu yusuf alfiryaabi qala xadaثna wkiع بن جراح qal xadaثna ismاعيل الأزرق عن abي cmر عن iبن xنaفiya mحmed عن علي رadي الله عnه aن النaبي slى الlه عليه وsلم qaal ashaatu fi lbeyt neef arig oo guriga kuu joogo barakatun barako wey wa laba neef oo arigana barakataani waa barako wa thalaathu saddex ari oo kuu joogana barakatun barakaad wey a yani xoolaha ariga waa barako un hadi waad aragtay haddi hal neef buu qof guriga keensan shan lix toban bayba sii maraysaaba halkii rideed ayaa waxaad maqlaysa maanta tamaman bay tamaan bay sii maraysaa intaana mid baa laga qalan mid baa laga gadan mid baa lagu muraadsan waana sii badanaysaa barakay leedaha marka adhig waa wax baraka badan waa la maali waa la lisani maamed faa'iido badanna waa leeyahay dhib badan dhib badanna male oo kaagama baahna waxbidoo dhibaato ogoyana kusii gaarsiini ma jirto marka wax oo la quuri ogyahay wey oo diyaafada iyo martida iyo siinta qaraabada iyo dadkaas socotada iyo wax loo quuri ogyahay wey laakiin xoolaha kale looda iyo geela nafiis naftaa ku dhegan nafta ku dhegan oo qofkan inuu maaratay intuu neef geela u gowraco ama neef loa qof siiyo way kuwa yar adag tahay marka arigii sadaqadii iyo khayrkii iyo barakadaas xaggaas ku soconaya baraka waxaa wey aziyaada ziyaada fi lkhayr khayr badan baa laga helaa wey macnaha saas weeyaan xadiidku daciifun jidda ismaaciil alazraqaas sanadka ku jira matruukulxadiid waayo xadiidkiisa matruuk weeyaan laakiin waad og tahay xadiidka ku saabsan ariga barakadiisu waxaa wey fi saxiixayn ayuu ku sugan yahay geela iyo ariga iyo markii laga hadlayey asxaabu sakiina ayaa lagu tilmaamay kuwa arileyda ah barakay khayr buu leeyahay baabulibilu geelu cizun liahliha ehelkii iska lahaa geeluna cizi buu yahay aya qofka geel hadduu leeyahay waa qof hadi sharaf leh oo karaamo leh oo aan maratay mawdicu dacfi iyo meel tabardari iyo laliidi iyo xaqiraan kuma sugna kuma sugna geelba hadduu leeyahayba oo qofka haduu geel leeyahay waa qof yatacazaz ah, marka in lagu xaqiro oo isha lagu waxeeyo oo lagu daciifsadana waxaa ka fiican inaad casiiz ahaato shaamikh ah oo aad bani aadamka maratay eh, ayna yasenin xaqiraynin saasaa ku fiican cizu liahliha hasaa ahaatee kibir hadduu soo galo oo cizigii uu isku bedelo kibir iyo santaag iyo inaad dadka maarata ka sarraysa inaad u malayso oo dadka ku dulmiso ood kula dagaalanto dhibaato ugeysato middaa wey midka madmuumka ee la caayay ee xadiidka soo socda uu ka hadlayo xadathana ismaaciilu qaal xadathanii maliku can abi zinaad can lacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalama qaal raasul kufri gaalnimada madaxeedu naxw almashriqi mashriq xaggeeda wey markii madiine la joogo mashriq la aado xaggee weeyaan eeraan ka bilow oo mujuuseed xilligaas nabiga u hadlayay eeraan iyo ciraaq dhulkaas mujuus bay ahaayeen sii soco ruushka aad shuuciyada ilaahba inkiray ayaa lasii aadi marka mashriqa lagu sheegaayo ilaa yowmina hada yani w hadalkiisa nabowi sal slam xilligaas mushrikiin waxay ahayn majuus bay ahaayeen haddana waxay uxuub siibteen raafida shiicaah ruushkii oo korka sii jira iyo dhulkaas hadda maaragtay gaaladaas ruushka u weyn yahayna ayaduna waa og tahay oo waa dad oo aan xataa ilaahay aaminsanayn ilahay aan aaminsanayn weye marka weligood waxa wey sharta uu nabigu sheegay alayh salam ra-sulkufri inay yihiin ka caddahay intaa waxaa sii weereysa aakhiru zamaan asfahaan meesha la yihahdo iiraan kamid a ah, waxaa kasoo bixi doona masixudijaal ayaa kasoo bixi doona sabcuuna alfan min yahuudi asfahaan calayhim tayaalisa ayaa raaci doona nabig sal l slam toddobaatan kun oo yahuud ah yaa raaci doonta ra-sulkufri marka wakaa weya qadiiman wa halkaa weeyaan halkaa farta kufiiqa ra-sulkufri naxw almashriq walfakru faanka walkhuyalaau iyo xaraga kibirka fi ahlilkhayli fardeeley iyo walibili geelley buu ahaaday dadka fardaha leh aad iyo aad bay markaa yatacazazuun kor bay isku qaadaan geeleyda kadalika sidoo kale weeyaan oo inay dadka ka sareeyaan bay u arkaan oo waxaad aragtay dhexe jecladooda iyo siday dhaqankooda u yahay haddii dagaal iyo noqoto dhac noqoto waxaas dhan geelada lagu tuumaa alfadaadiin kuwa qaylada badan ahlil wabari ee xoololeyda wabarka waa geela suufkiisa wabar la dhahaa marka fadaadiintu waa waa arfaarafcu sawt marka de geela kol la aroorinayo marka la miraayo marka la foofinayo fiida iyo foolida iyo gabayga iyo waxaasuu leeyahay oo ku qayliyaan fadaadiin ahlulwabar wsakiinatu deganaan iyo xasilooni iimaan ku dhisan fii ahlilghanami ariley bu ahaaday arileyda waa aragtay haddi ah, ninka ariga iska le waa iskaga dhex tukan salaadiisa geelley maanta o dhan geela habeediisa ay ugu taaladu kuhayn salaada ka tagay taarkusaad wey gaal geel la jira waayo marka waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin xadiidku saxiix weeyaan qala اlmuصنifu raximah اllahu taعaalى xadaثana cmr bn marzuq qala akhbarana shucba bn xajaaj can cumara bn abi xafsata can cikrima can ibni cabaasin qaal cajibtu lilkilaabi ibn cabaas baa tacajubay makhluuqa ilahay in laga fikiro oo dib loo dhuuxaansado oo muqaarano la sameeyo caqli ahaan iyo tafkiir waa noo banaan tahay tafakurka waa lis amray qur-aanka meelo badan baa yaa laisku amray in la fikiro oo la fiiriyo makhluuqa ilaahay iyo koonka ilaahay deena cibro iyo wacdi lagala soo baxo wuxuu leey ibnu cabaas gee wuxuu isku fiiriyey eyda iyo ariga wuxuu yihi cajibtu waxaan la yaabay lilkilaabi eyd eydaa la yaabay iyo washaaya ariga bal muqaarane iska rab dhig ina shaa arigu yudbaxu waa la gawrici minhaa xaggooda fi sanati sanad gudihii kada wa kale intaasoo neef baa laga gawrici wayuhdaa dadkaa la siisiini kada wa kada intaasoo neef oo ari ayaad bixini ku socdaa ku imaani waa sii ku kala soo bixi waa saas ku socdaan weli baadiya hadda weli aminka waa sidaas dadkaa reer baadiyaha marka ku sheekeyan waad yaabaysaa ya qaar ba waay mid baa sheekeynayay hal maalin wuxuu yihi gobashan haddaad fadhidaan nib nin busaa ku lahaa u sheekeynaya intaasoo qof a igu soo martay buu yiri marka wayuhdaa kada wa kada hadiyada intaa laga bixin kuwaa la gawrici kuwa walkalbu ayguna tadacu lkalbatu ariga waad artay inta badan mataamaha kuma badna laba xaba hadduu mataamay waana naadir hal buu dhali intaasna waa la gawracaya intaana waa la bixinaya wlkalbu eyguna tadacu lkalbatu jinsiga eyga la yirahdo alkalbu jinsiga eyga la yihahdo tadacu lkalbatu eydi baa waxay dhali alwaaxidatu keligeedaheed kada wa kada intaas oo ey bay dhali hal mara soo maart meeqay dhalaysa mararka qaar ya tiro badan bay daadinaysaa washaa arigaana akharu minhaa ka badan haddana haddana arigii baa ka badan balsi un dheh la qalan mahayo qof la siin mahayo la iibsan mahayo arigii baana ka badan intaa la qalaayo la cunayo la siinayo dadka yaa ka badan waa tacajub ogo wax ilaahay barakeeyo umaa barakoobi badnintu ma aha dhalmo iyo taran arrintu ma ahee meeshaa ogaada waxbaa ku jire a wa waa fikiray marka makhluuq ilahi inaad fikirto mararka qaar oo tirahdo waxaan see agee uwaay ya ninka imdirsan wuxuu leeyahay waxyaalaha tafakurka keena waxaa kamid a bal shimbiraha buu leeyahy feri shimbiraha arta ee faraha badan cumrigoodana waa yar yahay ma cumri dheera weli shimbiro meyd oo meel daasan ma aragteen xaggee ku dhintaan way dhintaane bal xaggee ku dhintaan ma qubkay ku dhintaan ma waddaday ku dhintaan ma markay nafta soo qabanaysa ay dhog yihiin bay intay cararaan bay meel aan la deganeen tagaan kusoo baktiyaan waxa shimbiroo dhimanaysa ma aragta xoolihii abaarba ku dhacdo aragta loodii baa daadsan geelii baa daasan arigii baa daadsan ayadoo intaa waa ku dhacaysa way dhammaanaysaa ayadoo daasanna ma arkeysa ina saarimaysid xabad xabad ma laga yaaba meel inaad ku aragto naadir ah soo saama waxyaalaha qariibka ah nagu daray waxaa kamid ah annagana itishaafnay an fiirinay la yaabka nagu noqotay makal mukarama kacbada sharafta leh xujayda beytka ilaahay xajinaya allah naga dhiga kuwa tage kuna noqdee beytka allah noo fure odayaasha xajka aadi inta xajka aad wada ay socdaan waxay markuu ku joogo kaad waa haysa waxay markaa socda kaadida haysa ku hayn waad ku kadeedmi waad ku kadeedmi kacbadii ma la imaaday masjidkii ma la soo galay toddoba dhawaaf sa ashwaad baa la dhawaafay toddoba ashwaad waxay qaadani saddex saac afar saac bay qaadan inta la wareegayo zaxmada dadka darteed hal qof oo dhihi kaadi baa hayse waan bixi <laughs> ma arkeysi sida u dawaafayo markuu bogo oo timaha loo xiiro yuu dhihi bal masqul ila doonaadeen masqul ila doono ma garat waxyaalaha kale ee qariibka waxaa mid a ah. min yowmi tarwiya maalinta sideedaad ka bilow sagaalaad oo carafe la jooga tobnaad oo yowma xaj alakbar ah oo jamratulcaqaba lasoo tuurtay ilaa iyo kacbada la imaado dawaaful dawaafulifaada lala yimaado saddexdaa maalmood fursad ugu qabaysta lama helayo qoraxduna aad bay u ukulushahay mararka qaar laba mara besaa la qabaa o laiska bedelaynin intaa khalqi ee kacbada iskugu imaatay wax shiiroo kuusoo uri ma laha ayadana ku darso wax shiir ah oo ur ah oo kusoo uri khalqiga ad ee shiirayay markii banaanka la joogay kacbadii ma lasoo galay dawaafkii ma la bilaabay intii ummaddi saa ma isku noqotay zaxmadii wax soo shiiraya male iktashafna haada iyadana waan la yaabna intaa la socdo meel baa lagu xaaraya kaadi iyo wabaa wajadi ka cararaay kaadi baa mesha taban ma arkeys ma arkeysid meesha banaanka marki loo baxana dad iska socdo kaadinay arkeysa kaadi ka daadanayso wa hada min qudrat اllahi subxaanaه wa taala wa fi sir ilahi sir baa meesha ku jirta ayb qala اlmusنifu raximah اllahu taعala xadaثana qutayba qala xadaثana wahb ibn ismaaciil can moxamed ibni qaysin can abi hindi اlhamadani can abi dhabyan qaal qaala li cumar bn khadaab ba wuxuu gu yihi ya aba dhabyan kam cadaauk meeqa way munshaarkaada kam cadaaؤuka munshaarkaada waa meeqa ninka madaxda a ah iyo mas-uulka iyo dadka gaarka isku ahe rufaqada ah su-aasha waa isweydiin karaan laakiin inta badan su aalahaasoo kale dadkuma jecla dadku ma jecla meeqaad qaadataa iyo mushaarkaada meeqa weyi iyo arrimahaas ma jecla cumar radia allahu canhu amiir lmuminiin waa og yahay wixii o dhan ba diiwaanka saa u sameeyey mushaarka lagu qaato kam cadaawk waa meeqa qulta waxaan alfani wa khamsumia waa laba kun iyo shan boqol baan qaataa bu yiri xilliga cumar de maal baa yaala qaala lahu wuxuu yihi ya abadabyan itakid min alxari beer tabco war beer tabco munshaarku wadi mahaye mushaarka wa isbedel baa ku dhici kare itakid min alxarhi beer samayso wasaabiyaa wa saabyaai saabyaa iyo xoolo saabyaa waa xoolaha maashiya samayso ari iyo lo wax ka gaari karto xoogo aduudo min qabli an taliikum intayna madax idin noqonin qilmatu quraysh kuray reer quraysheeda dhalinyaro ah nabigaa si ishaaray alayhi salaam intaynan madax idin noqonin laa yucadu yucadulcadaau cada iyo munshaar bixin aan lagu tirinin ma ma ooda maalin xoolaba xoolo munshaar bixinba aan ku xisaabtamayninba xoolaha iyo waxa dadka u baahan yihiin iyo in dadka la siiyaba aan ku xisaabtamayn yaa imaan doontee laa yucaddu alcadaau macahum maalan xoolaba ma arkaan yani xoolaba kuma tirinayaan dadka waxba siinayaan macnaa saas ka dhiganta ama xoola la-aan baa imaan karta almuhim waxaa weeyaan intaad haysata wax ka qabsa waa macnaha waa saas cumar saas ka wada radi allahu canhu waana wax hadda mujarab la og yahay wey mushaarkaaba waad ka ritaa ama waaba iska gu-i markaa markaa xooga haysato ha noqonin mat matash matashiishe somaali waxay tihi matashade iyo matashiisha dadka ugu xun soomay dhehen waxay kala dhaaa maxay kala dhahaan hor u cun hor u cun dib u cun bay u daran soo ma alidikhaar in wax la kaydaysto nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam siyaasadiisii xakiimkaheed ee dowladdii masar lagu badbaadiyey xilligiisi maxaa kamid eed in xoolaha la kaydiyo in la kaydiyo oo loo diyaargaroobo xiliyaha adag xiliyaha adag in loo diyaargaroobo arrintaana tawakulka iyo alla ku-xidhnaanta kama hor imaanayse tawakulkii bay kamid tahay iyo in ilaahay la aamino subxaanahu watacaala asbaabtana lala imaado marka taasuu marka ku boorinaya xasan isnaad qala xadahna mxamed bn bashar qal xadahna mxamed bn jacfar qal xadahna shucba qala samictu aba isxaaqin samictu cabda bn xasan yaqulu tafakhara ahlu libil waxaa faantamay geeley iyo wa asxaabu shaai adhiley Ah, faqaala nabi sal slam ba w war anagaa iga fiican oo ariga anaga waa kano waxbaan siinaynaa iyo barakadii iyo waxbay sheegay karaan iyo cibaadada iyo khayrka iskaga jiraan ummadda ilaahay geelayna waa kano ayaguna sankay taagayaan faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi bucutha muusa waa kala saaray bucutha muusa nabi muuse waxaa lasoo saaray wahuwa raaci anam isoo ari raacay waa ninkii saarix ahaa shucayb waa la yihi madyan arig u raacaya toban sano ah, ayuu ari u raacay wabicitha daawuudu nabi daawuudna waa lasoo diray wahuwa raacin isagoo raaci oo xoola raa ai ari raaca raaci qarin baa loo jeedaaye ayaa lasoo saaray wa bucittu ana ana waa laysoo saaray nabi rasuula laga dhigay wa ana arcaa hanaman ari raac baan ahaa liahli ehelkeyga bilajiyaad ajiyaad meesha la yihahdo maka ku taalla oo kacbada kaba dheereen halkaas ari ku raaci jiray buu le nabiga sala allah alay wasalam ah, qaraariid ayuu ku raaci jiray marka de wakaasi haddii geelley aad tihiin nabi geel raacay inatusa wey nabi geel raacay limaada ari ay u raaceen waa barakada iyo inuu yahay arigu meel lagu tababaran karo oo mujtamaca looga qiyaas qaadan karo baabu lacraabiyatu reer baadiyenimada acraabiyada hadda wuxuu ku wadaa nin reer magaal ahaa oo diin iyo khayr iyo wanaag haystay oo baadiye intuu aaday waxbarashadii iyo tacliintiina ka tegay cibaadadii daacadiina ka dhuntay kaas way midka lacaaye wax laga sheegayo xilligii fitanta ee cuslada iyo in laga tago dadka laga fogaadana ma aha xadathana muusa bin ismaaciil qaal xadathana abu cawaan alwadaax an cmr بn abi slm an abihi an abi hurayraa qaal alkabaa'iru sabcun dembiyaha waaweyn ee kabairta la todoba wey oo todoba kamida awaluhuna waxaa u horeysa ashirk alshraaku bilah ilaah oo loo sharig yeelo waqatlu nafsi naf la dilo xaqdaro lagu dilo wa ramyu lmuxsanaat gabdhaha dhoobsoon ee cafiifaadka ee xumaan aan aqoonin xumaanna aan ku jirin oo zine iyo xumaan lagu tuumo lagu sheego walacraabiyatu in baadiye loo cararo baadiye la galo bacda hijrati hijrada kadib muhaajiriintii oo qofka muhaajir ahaa oo ilahay dartii iyo diin darteed wadankiisa oga soo tegay inuu baadiya noqdo oo muhaajirkii maka ka haajiray madiina tegay islaamka garabka u ahaa ciidanka ahaa inuu baadiye aado taas waxaa weeyaan waxay ku tahay dhaawac bay ku tahay xadiidku waxaa weeyaan saxiix mawquufan an abu hurayra ayaa hadalka marka wata <clears throat> qaala musanifu baabu saakin lqura kuwa tuulajooga ah tuulajooga tuulooyinka magaalooyinka waaweyn ka fog ee horumar dhaqaale iyo mid diineed iyo mid waxbarasho midna aan lahayn waa lagu habsaamaa waa lagu habsaamaa marka qaryo jooga iyo tuulo joog xadathana axmed bnu caasim qaal xadathana xaywa bnu shura qaal xadathana baqiyatu qaal xadathani safwan qaala samictu rashid bnu sacd baan maqlo yaqulu leh samictu waxaan maqlay thawban oo yaqulu leh thawban mawla rasuulilah wey radi allahu canhu qaala lii rasuul llah nabiga alayh salam ba wuxuu gu yihi laa taskuri lkufuura hadegin tuulooyinka fa ina saakina alkufuura tuulooyinka kuwa dega ka saakini lqubuuri qubuur kuwa degay bay lamid yihiin qofka qab qabri degay buu lamid yahay qabri wax soo saar male aqoon iyo macrifo kuusii kordhi male camalkii oo dhan ba waa la xiray waa la joojiyey wax kaaga soo kordhi ma laha qoryaha qaryooyinka iyo tuulooyinka oo taataagnaatana oo aan lahayn meel kala socota maaha tuulooyin tuulo kala socota maaha oo magaalooyinka xidhiir lalahay haddii magaalada xidhiir la leedahay culimada ay joogaan aqoonyahan uu joogo dhaqaalihii dhaqdhaqaaqi uu ka socdo meel xabaaradaho wax kala socota ay tahay taa dhibaato male waaba laga soo kabtaayo wax badan baa laga faaidaya magaalooyinka waa laga helin laakiin meel tuulo oo iska bahgooyo oo gaari galaba una jirin wax tagaba jirin ya oo biyaha ku yaryahay oo nolosha ku yar oo culimo tegi iyo waxbarasho tegina aysan jirin qofka jooga see u ekaanaya waa ku baaba'aya diin iyo dunyaba ku baabi'i baadiyana ma aadin xoolihiisa kuma dhaqanin magaalooyinka waaweynna ma imaanin meel socoto dhaqdhaqaaqlana ma joogo waxbarashona ma haysto halkaa ku ahaano ku baabi'i qaala axmed wuxuu yihi amed waa sheikh buaari axmed bin caasim alkufur alqura qaryooyinka loo wadaa kufur xadathana isxaaq qala akhbarana baqiy qala xadathana safwan qala samictu rashid binu sacdin yaqul samictu thawban qala qaala li nabiyu sal slam wuxuu gu yidhi yaa thawban laa taskinu lkufuur hadayn tuulooyinka fa ina saakina lkufuuri qaryooyinka iyo tuulooyinka kuwa dega ka saakina lqubuuri qubur kuwa degay bay lamid yihiin xasan wey xadiidka duruqii marka laisku soo aruuriyo baabu lbadwu in xogo baadiyaha in la aado baadiya ila tilaaci in loo baadiyeysto ila tilaaci tilaaca tilaacu alfaada layihah aladdaad bay kamid tahay dalcadaha iyo meelaha sarsare iyo buurooyinka meelahana waa la dhahaa meelaha qorofyaha iyo togagana waa la dhahaa tilaac labada waa la dhahaa carabiga marka dalcadaha in meelaha magaalooyinka laga baxo balxoogo buuraha la yar aado oo togaga la aado oo laga soo caano dhamo oo lasoo yar fikiro oo halkaa lasoo yar dhexmaro اydna waba dhibaato aml xadثna mحamed بن صباح qال xadثna شhrيك عن مقدام بن شhريح عن abيه شhurيحlاni qاl wxu sألtu cاaشhaةa waxaan su-aalay عن الbdwi badwigi oo baadiyaha la yaraado qultu وhal kana النبي صل sلم yبdو nabiga baadiye mu yarbixi jiray faqaalat nacam haa kaana yabdu ilaa haulaai itilaac dalcadahan iyo buurooyinkan ayuu mararka qaar aadi jira nabiga aleyh isalaatu wasalaam litafakur fi makhluuqaat illahi makhluuqa ilahi inuu kasoo fikiro iyo inuu maaratay xogow soo yar hawo qaato intaba waa la dhihi karaa saxiixun ligayrihi wax dhibaataa marka ma laha in xogow maaratay lagu soo yar hawo baxsado oo lasoo yar baadiyaha la aado hawo macaan bay leeyihiin iyo caafimaad fiican bay leeyihiin taas weeyaan way fiican taha dhimale xadathana abu xafs bnu cali qaala xadathana abu caasim can cmr bn wahbin qaala ra'aytu mxamed bn cabd llahi bn usayd idaa rakib yaan arkay idaa rakiba wahuwa muxrim isagoo muxrima markuu gaadiidkiisa fuulo wadaca thawba maradiisa wuxuu dejin jiray can labada garab gu uu watay dhabarka u saaraa garbuhuu tukas ka dejiyay garbaha qaawin jiray wawadacuu calaa faqiidayhi bawdadiisuu saari jiray faqultu waxaa maa haada maxaa sidan u yeeshaa qaala ra-aytu cabdallahi baana ko yafcalu mila hada sidan sameynaya marka yani xiliga kacbada markii la gaaro wa dibaac la yihahda jira oo jinta midigta in la baneeya xiligaas wey lakin inta kale muxrimka xaaji iyo muctamir midnaba qaarkiisa inuu baneeyo oo garbihiisa baneeyo wax cibaado aho ku tacalluqda ma jirto sunana ma aha sunana ma aha dee qofka hadduu markaasi uu iska yar banaysto dhabarkiisa rag uu yahay wax markaa maxduur oo ka baqayan aysi jirinna hawa qaata dhibaato maleh xadiidkan daciif isnaad weyse maxamed bin abd maxamed ibn cabdillahi eh, bin usaydkaas yaa majhuul ah baabun wuxuu ku saabsan yahay man axaba kitmaana siri wallahu aclam wbilahi towfiiq wslى اllah wslm alى nabiyina mxamed bismi اllah الرaحman الraxim kitaabkii adab اlmufrad inoo socday waxooga hakadaan gelinaynaa insha allah fasax yar baan qaadanaynaa waxooga caadana way noo ahaan jirtayoo waa dhaqan bay noo ahayd inaan xoogo fasax qaadano sanadkii bishan shacbaan iyo bisha ramadaan labada bilood ee dadku ay soo dangutaan waay oo qofkii safar aadayay iyo qofkii duruuftiisa kalaba uu ka faaidaysan jiray ramadaanna waa shahrulcibaada oo qiraat lqur-aanka iyo daacadii iyo howlihii kale ayaa inoo yaalla furasta la raba in looga faa'idaystana way badan yihiinoo de in haddii iskuulladii madaaristii howlihii waxbarashadii inta badanba hadda isku soo aadeen in laga faa'idaysto oo dadka looga faa'ideeya la rabaa annagan aan ka faa'idaysano oon xoogo dib isku habayno muraajacaad samayno ummadeennana aan u ufaa'iideyno oo nin walbaba uu wixi uu karaankiisa wixii karaankiisa inuu faa'iideeyo tuulooyinkii la aado gaar ahaan waad arkaysa ahlu kufuur baa la dhahay barashadaa ku yare in la aado oo bishaas lagu soo qaato kitaab iyo laba kitaab iyo salaa taraawiix tujin iyo muxaadareyn iyo eh, khudbo loo soo akriyay iyo waxaasoo dhan dadkan bay ka kasi waayaan marka insha allahu tacaala waxaan rajanaya inaad mustacid tihiin yaa mustacida mustacidiin ma tihiin waayahay insha allahu ilahay naga aqbalo inagoo idil eh, arrintaas ha lagu dadaalo <clears throat> fursadda ayada ah qaali wey gaar ahaan kitaabka hadda noo socday waa kitaab ku haboon mawsimkan hadda soo socda in lala qaabilo kitaab hadda meeqa xadiid baan akrinay shan boqol شhan boqol iyo meeqa xadيث باkhtilaafi nusq ilaa shan boqol iyo sideetan iyo afar marka waa isku dha dhow yihiin shan boqol ilaa sideetan soo maaha marka waa xadiis badan w boqol xadiid haddaa soo akrisa ka war ya qof walba masjidka uu joogo kusoo akriya bisha ramadaan laba boqol waa soo akrin kartaa bale saddex boqol waa soo akrin kartaa waa wacdi wax walbana waa ka hadlay ya hawlihii loo baahnaayo dhan buu taabanaya wa allah wixii boog oo in la daaweeyo u baahnaa oo xal ah oo dhan buu inoo hayaa kitaabka asaga marka adab lmufrad waa adaabta waa akhlaaqda waa sifaadka fiican ee muslimka laga rabo waa innagana aad ba maanta ugu baahana maanta waxaan u baahannahay waxaa weeyaan akhlaaq wanaagsan iyo aadaab wanaagsan iyo wax aan ilaahay ugu dhawaano subxaanahu watacaala ummaddana dayasho fiican <clears throat> ay nooga daydaan marka taasa lagu dadaala biidn illahi muraajacan ha noqdo kitaabka lasoo muraajaceeyo muddada hadda aan kala maqannahay hadii la yihahdo shantaa boqol ee xadiis hadii lasoo muraajaceeyo waxaa weeye injaas kabiir wax weyn baa la gaaray marka qof walbow waxaa tahay mabcuuf la diray baa tahay kii aan baxaynin dugsiga uu joogo iyo xaafadda uu joogo iyo mucalim daaci ah khatiiba culamaa ka yahay kii baxana uu sheekhba ka yahay buu tegi doonaa oo isagaba sheekh ka yahay oo isagaba u koreeyo oo wax ka koreeya dhaamaba uusan jirin dadkaas maalintaas waa lasoo baro faatixada la saxo atixiyaadka laga soo saxo salaada si fiican loo hagaajiyo akhlaaqiyaadka laga soo laga soo dhiso xikmad iyo xilmi iyo dulqaad iyo si wanaagsanna dadka loo waajaho ha la iska ilaaliyo muranka ha la iska ilaaliyo wixii ay shareecada noo sheegaysay ee xumaa oo dhan ha iska dhowro ee xaqiraada iyo waxaa soo marra o dhan waad oke arkeysin isweyneynta iyo kubir iyo waxmaarta arrintaas oo dhan waa sifaatka aan fiicneen gaar ahaan qofka daaciga ama ah, wanaagsana waa qof dabiib ah qofka daaciga ah. qofka dabiibka ah, dad jiran baa u imaanaya dadkii jirana hadduu ka kayia kasanqabto dhaho maxaad tihiin waa jirantiin idhaafa ya waxa ma sheegeyso dabiibnadiisi qofka markaa culimmada jaahilkii iyo qofkii faasiq ahaa iyo qofkii xumaanta ku jiray intaba isagaa raba inuu cilaajiyo o daaweeyo marka insha allahu tacaala aan dadaalno dhammaanteen cibaadada mawsimkan soo socotana qof walbow waa inaad safaxaadkaada iyo xaashidaada iyo wixii lagu qoraayo wax quman oo aad u wanaagsan waa inaan qoranaa ah, wax weyn waa inaan ka buuxsanaa waraaqaheena oo dikrigii iyo cibaadadii kala duwaneed iyo qiraatlqur'aankii daacadii qiyaamuleylkii siyaamkii waxaas dhan waa in ka buuxsanaa silaturaxim qaraabada xiriirinta waalidkoo loo baarifalo sadaqadii waxaaso dhan waa in la bixiyaa qof walbaba sadaqa laga rabaa oo muslima sadaqadana waan soo marray xoolana way noqotaa dikrigiina wuu noqdaa fi kuli tasbiixatin sadaqa sadaqa weeyaan marka aadaabta islaamka aan dhowro haddaan ardan nahay aad iyo aad waxaan ugu baahan nahay inaan ku kabno waxbarashadeenna suluug wanaagsan iyo daaco iyo cibaadna cibaada ku korino si cilmigeena cilmi naafac u noqdo ilahayna uu noogu barakeeya subxaanahu watacaala waxaad aragtaan xilli xun ku jiraa xilli fitnaa yani xilli fitnaa ah oo dhibaato badan ayaan ku jiraa marka alkitaabu wasunna alictisaam bilkitaab wasuna labada mal u badbaadi karaa khuraafaadkii baa batay bidcadii baa badatay iyo shareecadii oo la arko in laga leexdo oo waxaan waxbay ahayn wax la moodo oo kitaabkii qur-aanka ah iyo sunadii nabiga calayh salaam dadka ay ku wada qanci waayaan yaa badatay jahligii iyo aqoon la-aantii oo dadka lagu sii dhuminayo ayaa badatay qof walba waandir cashiirataka alaqrabiin waa aayad qur-aana ah. waandir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada ehelkaada gaar wax gaarsii wax u sheeg ah, ku sugayaan qof walba ehelkiisa ha gaarsiiyo wuxuu gaarsiin karo amraad iyo cuduraa jira cuduradaas ilahay naga kor yeelo waa shacbaantan shacbaanteedii sanad ba hadda kasoo wareegay soo maha shacbaan shacbaanteedii bu markii adduunka la kala xidhay hadda waxaa weye tii kalaa weli aan gallay welina sidiiba iyo cudurka u dhibaato badan oo hadda kii hore iyo amraaddii hore ee marka hore socotay magaaladan jira dhimashada way yareed <clears throat> laakiin hadda dhimashada way soo badatay maalin walba qof baa la xabaalaya iyo laba iyo saddex iyo afar yaa dhimashada usocotaa aad bay geerida u badanta wixii dhintay allah u naxariisto wixii xanuunsanna ilahay ha caafiyo inta caafimaadsanna cudurka allah ka kor yeelo ilahay ha ka difaaco ilaahay ha ka reebo halasku soo duceeyo qofka dhintaana ha loo duceeyo janaasadiisana ha laga qeyb galo hana laiscafiyo ha laissasaamaxo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu